bilowgii adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulan waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha aa duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad waa talaado waana lix iyo labaatanka sanadka si dhammaanaya labada kun saaxiibada barnaamijka waxaan ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulmada ugu xiisaha badan caawil ciyaari doona waana kulamada loo yaqaano boxing dayga haddaba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa garoonkooda ultraford waxay kusoo dhaweyn doontaa caawa kuwii tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta stanvilla macalinka kooxda kubadda cagta manchester united ayaa doonaya in wadada guulaha ku soo laabto aston villanna waxay doonaysaa hogaanka horyaalka britmer liiga si kumeel gaar ah inay u qabato sidoo kaleete waxaynu weegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna caawa sideedda qadar soddon daqiiqa ah waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta barley waa kulan xiise badan halka kooxda kubadda cagta newcastle united iyo nottenham forest inay wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa suuqa keli iibsiga kooxda kubadda cagta arsenal ayaa markan doonaysaa ciyaaryahaan weeryahaan ah oo ay suuqa januari soo qaataan haddaba waa kuma ciyaaryahaankaasi aynu eegi doona sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta bayer munijna waxay ku dagaalamayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo balhina oo ka tirsan kooxda kubadda cagta fulham sidoo kale kooxda kubadda cagta real madridna waxay doonaysaa ciyaaryahaan difaac dhexe ka ciyaara maadaama ciyaaryahaanada difaaca uga ciyaara inta badan xil ciyaareedkan dhaawac ay yihiin sidoo kaleeto saaxiibada wararka ugu waaweyn xaaladda kooxda kubadda cagta jelsea aynu eegi doonaa kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha duhur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ensemble on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. waayahay dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana waxaa jira kulamo xiiso badan kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ciyaari doonta halka laakiin kulanka ugu xiisaha badan uu yahay kulanka u dhexeeya aston villa iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united haddaba kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno kulanka waxay doonaya inay guul gaaraan laakiin waa kow iyo tobanka caawa halka kooxda kubadda cagta ah liverpool laakiin ay ciyaari doonto sideeda qadar soddon daqiiqa waana kulan xiise badan haddaba haddiinu ku hormarno kooxda kubadda cagta liverpool waxay dooneysaa wadada guulaha inay kusoo laabtaan labadii kulan ee ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool ay ciyaarayeen waa laba kulan kooxda kubadda cagta liverpool ay darow galeen ama barbaro galeen taha ka dhigan in kooxda kubadda cagta liverpool kulankii ugu dambeysay ay ciyaartay ay barbaro la galeen kooxda kubadda cagta arsenal hadaba markii aynu eegno kulanka caawa soo geli doona oo labada habeenimo ama sideedda caawa qadar soddon daqiiqa waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka barley oo ay ku ciyaartowaan garoonka lagu magacaabo ee torof mol stadium yordan colob iyo weliba vesent company ayaa is wajahaya waana laba tobobare oo aad iyo aad u khatar badan oo yordan colob waa mid ka mid ah tababarayaasha u khatarta badan horyaalka brmeliga sideedii sano ee lasoo dhaafay taa oo ka dhigan inuu ka hor imaan doono kabtankii hore kooxda kubadda cagta manchester city ninka ee lagu magacaabo vicent company haddaba kulanka haddii aynu eegno waa kulan muhiim u ah kooxda kubadda cagta liverpool maadaama ay u baahan yihiin wadada guulaha inay kusoo laabtaan labadii kulan ugu dambeysana ay dhibco lumiyeen hadaba markaynu eegno koox kubadda cagta liverpool xidigaha ka maqnaan karaya eh, waa ciyaaryahanada lagu magacaabo ninka la yiraahdo mak alister oo waayadanba maqan laakiin tababaraha koox kubadda cagta liverpool yordan colob waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan uu diyaar u yahay sidoo kaleetana kulamada soo socda uu rajeyn doono inuu markaa uu ciyaaro eh, markii la gaaro sanadka cusub ee eh, labada kun iyo weliba afar iyo labaatanka sidoo kaleeto waxaa ka maqnaan doona ciyaaryaanka lagu magacaabo diego jota oo ayadanba dhaawac ku maqnaa haddaba diego jota ayaa la saadaalinayay inuu isagana soo laaban doono sanadka cusub taa oo ka dhigan in ay heli doonaan ciyaaryahaano muhiim ah markii la gaaro sanadka labada kun afar iyo labaatanka sidoo kaleeto tiagal kantara isagu oo iska maqnaa marka isaga xataa waxaa laleeyahay tobabarka ayuu kusoo laabtay laakiin tababaraha ma doonayo in ciyaaryahankan uu dhaqsi ciyaarsiiyo sideed bilood ilaa todoba bilood uu markaa dhaawac uu ku seegay sidoo kaleeto matib isagu wuxuu maqnaan doonaa inta ka dhiban xilli ciyaareedkan sidoo kaleeto robinson isagu waxaa la aaminsan yahay inuu imaan doono eh, bisha februaar markii la gaaro bilowgeeda halka sidoo kaleeto ciiryaanka lagu magaca batisimikas isaga xataa waxaa weyaan februaari uu doono inkastoo hortoos aysan kasoo saarin eh, kooxda kubadda cagta liverpool tisimikas waa ciiryahaan eh, dambeedka bidix ka ciyaarayay waayadan oo booska wuxuu ciyaarayay ninka magacaabo robinson laakiin kulankii ugu dambeeyey arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool markay wada ciyaarayeen ciyaaryahanka bukayo saka iyo ciyaaryahankan garab ku dhuftay sidaasina waxa weyaan dhaawac ayuu halkaa uu ka qaaday halka marka tisimkaas la rajeenayo inuu isaga xataa maqnaan doono labo bil ilaa hal bil dhanka kalena markaynu eegnana ciyaaryahaanada kale maqnaan karaya oo kulanka la saadaalinaya waxaa ka mid ah ciyaaryahanka ee lagu magacaabo baysetic oo isagu xataa ugu yaraan sideed bil ilaa sagaal bil garoomada ka maqnaa haddaba liverpool eh, markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta baalley ay garoonkooda ay kusoo booqdeen waxay ahayd saddex iyo tobankii februaayo labada markaasina hal gool iyo waxba ayay ku garaacday waana fabino ayaana goolka guusha dhaliyey marka xataa saddexdii kulan ugu dambeysay ama afartii shantii kulan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool ee la ciyaareysay naadiga lagu magacaabo baalley afar ka mid ah ayay badisay halka hal kulanna barbaro ay galeen waana kulankii anfil stadium waxay ahayd kow iyo tobankii sanadka markuu ahaa labada kun markaasina barbaro hal gool iyo hal gool ay ku heshiiyeen marka waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool ay guul ka gaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo baley haddaba baley markaynu eegno kulankii ugu dambeysay oo ay ciyaareen waxay ka badiyeen kooxda kubadda cagta fulham Eh, laba gool iyo waxbaata oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta baley kulankii ugu dambeysay ay iyagu guul gaareen waxaana la saadaalinayaa in kulanka guuldaro ay kala kulmi karayaan inkastoo garoonkooda ay ku ciyaarayaan markaynu eegno bali waxay haystaan ciyaaryahaan aad iyo aad u khatar badan markaad eegto ciyaaryahaanka lagu magacaabo zaki amaduni sidoo kaleeto foster ciyaaryahanka lagu magacaabo markaynu arki doonaa haddii ciyaaryahanadaasi ay guul u horseedi doonaan oo kooxda kubadda cagta ee liverpool sanadkan waxay dooneysaa horyaalka premier leaga markii aynu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool waxay u baahan tahay inay markaasi guul gaaraan ninka lagu magacaabo mo saalax oo ah mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu doonayo ama inuu diyaaru yahay in sanadkan kooxda kubadda cagta liverpool ay ku guuleystaan laakiin wuxuu leeyahay mar walba dhibco lumisaa waa mar walbo xaalad ay kugu sii adkaataa marka wuxuu leeyahay waa in mar waliba eh, aad ku xisaabtantaa in aadan dhibco markaasi luminin marka laakiin mow saalax uu ka tegi doonaa eh, markii la gaaro january oo wuxuu aadi doonaa koobka african ama koobka loo yaqaano eh, afcon oo markii laeego koobka qaramada qaaradda africa oo sanadkan wadamada ugu waaweyn ama sida wadanka cameron iyo wadanka senegal iyo wadamada ay kamid yihiin kuwa loo saadaalanay ku guuleysan karayaan xataa masar waxay kamid tahay wadamada sanadkan ugu cadcaadee koobka qaramada qaaradda africa haddaba liverpool waxay ku ciyaari karayaan shaxdan ee golahay alison ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa sidoo kale joe gomes ayaa booska simikaas buuxin doona iyo booska robinson sidoo kaleetana waxaa la eegayaa ciyaaryaanka lagu magacaabo alexander arnold kulanka uu ciyaari doonaa sidoo kaleetona vandaji weliba ninka lagu magacaabo konete ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona marka konete waxaa leeyahay waa la amaanaya kulankii ugu dambeeyena waxa uu markaasi dabcan dharka la gashtay ama wuxuu celiyey ciiryaanka aadka u khatarta badan oo ciyaara kooxda kubadda cagta arsenal martineli marka ciiryaankan waa la ammaanayaa laakiin konote isaguo hal dhibaato ayuu qabaa dhibaatadaasi wax kale maaha oo taageerayaasha liverpool aad iyo aad u garanayaan waana ciyaaryahaan inta badan dhaawaca u nugul oo markaa dhaawacma xilli ciyaareedkan horyaalka brmer leaga markaad eegto ciyaaryaankan konote waxa uu ciyaaray saddex kulan waa saddex kulan ayuu ciyaaray marka wuxuu seegay ilaa iyo kulan ilaa lix kulan marka laakiin waxaa la aaminsan yahay in ibrahim konote uu yahay mid kamid a ah difaacyada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno qadka dhexe waxaa lagu soo bilaabi doonaa ciyaaryaanka lagu magacaabo borayaan garafabaj sidoo kaleeta water indu oo la amaanayo sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo xiryaanka subasla ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa goodi gegbo kulanka waa diyaar sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo darwin nonis haddaba darwin nonis markaad eegto eh, xilli ciyaareedkan bilowgiisii aada iyo aad ay u wacdareynaya laakiin eh, markii la eego todoba gool ayuu xilli ciyaareedkan sii dhaliyey todoba goolna u caawiyey lix labaatan kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee liverpool isagu waa ciyaaryahan khatar badan laakiin markaad eegto xilli ciyaareedkan Eh, kulamo badan ayuusan shabaqa taabanin ama kulamo badan ayuusan gollalin waxaan ugu dambeysay leeyahay muddo marka inuu gool laliyo saalaano kale kulanka arsenal oo kale gool ma uusan ka dhalin kulanka westham gool ayuu dhaliyey oo markii la eego eh, shanta gool hal hal gool ayuu caawiyey kulanka manchester united eh, wax gool mausan dhalin wax goola mausan caawin kulankii union oo ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta liverpool oo yurub liigaha wax mausan dhalin kulankii crystal balas laba iyo hal kulankaasi goollahaan ayuu ahaa sidoo kale kulankii shifil goollahaan ayuu ahaa kulankii fulham goollahaan ayuu ahaa marka waxaa ugu dambeysay ayaa leeyahay ninka inuu kooxda kubadda cagta liverpool kulan gool u dhaliyaa waxaa ugu dambeysay ayaa leeyahay kulankii bernmouth oo laba gool iyo hal ay ku garaacday kooxda kubadda cagta waa liverpool ay ku garaacday koobka liikaabka kooxda kubadda cagta bernmouth marka waxaana ahayd kowdii november markaasina laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay liverpool oo barmus ayaa lagu garacay liverpool ayaa guuleysatay gooli gagbo iyo darwin nunes ayaan labadaasi gool naliyeen laakiin horyaal markii la laho waxaa ugu dambeysay kulankii nottingham forest kooxda kubadda cagta liverpool garoonkooda anfield ay ku garaacayeen sagaal labaatanka octoobar markaasi oo diego jota iyo darwin nunes iyo mow saalax saddexda gool ee ka dhaliya marka kulan horyaal bremeliga inuu gool dhaliyo waxaa ugu dambeysay sagaal iyo labaatankii octoobar waana eh, wareega eh, ama todobaadkii tobanaad ayuu dabcan ama markii la ciyaaray toban kulan horyaalka bermeliga ayaa ugu dambeysay marka sideedii kulan ugu dambeysay horyaalka bermeliga uu ciyaaray ciryaanka lagu magacaabo darwin nunes wax goolah ma uusan dhalinin marka ma uu saalax waa ciyaaryahaanka ugu muhiimsan kooxda ah kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkan markaad eegto wuxuu haystaa labaiy toban gool horyaalka bermeliga iyo weliba todoba gool caawina sideediy kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoo cidil ama horyaalka bermeliga laakiin dhammaan tartamadoo cidil xil ciyaareedkan lixiy toban gool ayuu dhaliyey todoba goolna waa caawiyay xil ciyaareedka marka shan kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoo cidil marka maw saalax isagana waa ciyaaryahan cajiib ah oo aad iy aad u khatar badan Josh Bob. Ah, Shaul King avec Red One. abdiin wegdana kulanka ugu weyn ee toddobaadkan ama caawa waa kulanka ma united ee la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta stovilla haddaba manchester united xil ciyaareedkan markaad eegto dabcan xidigaha ugu badan horyaalka bermeliga waxay ka mid yihiin kooxaha xil ciyaareedkan ciyaaryahanada ugu badan ee ka dhaawacmeen hadoma united ciyaaryahaano badan ayaa ka daawacaan sida ciyaaryahanka loo magacaabo kasamiro oo la rajeynayo isagu inuu imaado eh, bilowga january sidoo kaleetna fareen isagu xataa waxaa leeya u xanuunsan yahay oo ma ciyaari doono kulanka caawa astanvilla halka hariif magawayana kulankaanan ciyaari doonin anton marshall ma ciyaari doono mount ma ciyaari doono wuxuu ciyaaryahankan u diyaar u noqon doonaa sanadka cusub labadakunaafalabaatanka halka malaashiya iyo weliba alexander martinesna kulanka ay seegi doonaan halka xataa kooxda kubadda cagta stonvilla ee ugu yaraan shan ciyaaryahan ilaa todoba ciyaaryahan ay ka daawacan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo yuri telemani sidoo kaleeto bundia oo ciyaaryahan innaba aan caadiyan yarkan mingisna wuu ka maqnaan doonaa ciyaaryahanka lagu magacaabo maad kash oo ciyaaryahan innaba aan caadi ahayn isaguna dhaawac ma ku seegi doono laakiin eh, ganaax ayuu ku seegi doona maadaama shan jaale ayuu qaatay sidoo kaleetna babokal kamara isaga weliedkaale ku maqan yahay oo kulanka ma ciyaari doono haddaba markaynu eegno eh, ma united waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolahay andrew nana oo lagu soo bilaabi doono kulanka lukushow iyo john evanis halka la rajeynayo inuu xaaladiis la qiimeyn doono marka waxaa laleeyahay waa macquul inuu ciyaaro sidoo kale diego dilot iyo cobo meno ayaa ciyaari doona mactomony bro fernandes garnacho antony an marcos rashford ayaa kulankaa lagu soo bilaabi doonaa halka astonvilla iyagu ay yihiin sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaa la leeyahay siddeetan iyo lix dhibcood ayay heleen keli waxaa ka badan labada kun saddex labaatanka kooxda kubadda cagta mancity oo heshay ah in ka badan kooxda kubadda cagta astanvilla marka hadii horyaalka sanad loo xisaabin lahaa kaalinta labaad ayay ku dhameysan lahayd kooxda astonvilla waana kooxda inabaan caadi ahayn oo sanadkan kooxda astanvilla aad iyo u wacdareynayaan sababtay tahay astanvilla xilli ciyaareedkan labaiyo kulan ayay guul gaareen keliya arsenal ayay isku mid yihiin oo labaiyo kulan ay guuleysteen marka xilli ciyaareedkan laba kooxood ayaa jirta oo labaiyo kulan guul gaaray waana arsenal oo labaiyo kulan guuleysatay iyo kooxda astanvilla oo iyaguna labaiyo toban kulan guul gaareen marka eh, eh, liverpool koo iyo jeer guuleysteen eh, mancity toban jeer halka sports labaiyo jeer waa spors kow iyo toban jeer iyagu haddaba kooxda astovilla waxaa lagu amaanaya xil ciyaareedkan inay yihiin kooxda eh, aadka u khatarta badan oo markii la eego xil ciyaareedkan eh, waxaa leeyahay kulamadii ugu dambeysay bermuliga xataa ay ciyaareen waa waa wadambitin oo inta badan xil ciyaareedkan guuldaradii ugu yaraa ayay la kulmeen haddaba markaad eegto kooxda kubadda cagta astonvilla kulmadii ugu dambeysay sheffield united barbara la galeen waxay garaaceen brentford laba iyo hal waxa ay hal goole ku garaaceen arsenal waxay garaaceen mancity labada kooxood ee ku dagaalamaya horyaalka wada mareen oo ay garaaceen waxay barbar la galeen bernamus eh, waxay garaaceen kooxda sporis labiyo hal waxay saddex iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham waxa ay garaaceen kooxda stonvilla naadiga nottingham forest la yirahdo labiyo hal waxay saddex iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta lowton waxay afar gool ku garaaceen kooxda kubadda cagta westham waxay barbaro la galeen kooxda kubadda cagta wolfis waxay lix gool ku dhufteen kooxda kubadda cagta brighton Eh, sidoo kale waxay garaaceen hal gool iyo waxba kooxda chelsea sidoo kaleet waxay garaaceen saddex iyo hal kooxda crystal palace marka guuldaradii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee eh, aston villa ay qaadato waxay ahayd ama waxaa ugu dambeysay saddexdii september markaasi oo ay kooxda kubadda cagta liverpool saddex gool iyo waxba ku garaaceen marka waana wareega afraad ee xil ciyaareedkan bilowga sibosalana goolkoowaad ka dhaliyey kaash oo gooliis ka dhaliyey mow saalax marka waxaa ugu dambeysay saddexdii setembar marka kulmadii ugu dambeysay ilaa iyo toban kulan ayay ambiitan yihiin xil ciyaareedkan kooxda kubada cagta astonvilla horyaalka bermeliga marka astonvilla sanadkan waxaa leeyahay waxaa la aaminsan yahay in sanad qurux badan ay qaadan karayaan saddex kulan ayaa la garaacay xil ciyaareedkan saddex kulanna barbare galeen labayo kulan ayay guul gaareen soddon iyo sideed gool ayay dhaliyeen labaiyo gool ayaa laga dhaliyay lix gool ayay haystaan markaa aston villa sanad qurux badan ayay qaadanayaan haddaba aston villa caawa markay ka hor imaanayaan kooxda cagta manchester united manchester united inta badan waxaa laleeyahay way ka adag tahay kooxda cagta aston villa haddaba shantii kulan ugu dambeysay kooxda cagta aston villa iyo united wada ciyaareen kulankii ugu dambeeyey waa lagu garaacay garoonka trafood sidoo kaleetna markaad eegto markii ugu dambeysay garoonka old trafoord ay kusoo badiyaan kooxda astonvilla waxay yahay shan iyo labaatankii setember labada kun kow iyo labaatanka markaasina astonvilla laba gool waa hal gool ay ku garaaceen xilligii oo ligana socha uu watay kooxda kubadda cagta manchester halkana dean smith uu ahaa tobaraha kooxda kubadda cagta astonvilla xilliga markaad eegto sidoo kaleeto koox kubadda cagta stanville markii ugu dambeysana garoonkan ay soo booqato waxay ahayd soddonkii abriil xilli ciyaareedkii hore bruno fernandes ayaana goolka guusha ka dhaliyey waxay ahayd soddonkii abriil labada kun ee sanadkii hore markaasina kooxda manchester ayaa garaacday hal gooli waxba marka sidoo kalena markaynu eegno labadii kun ugu dambeysay way kala qaateen markii ugu dambeysana garoonkooda kusoo dhaweysay koox kubadda cagta manchester waxay ahayd lixdii novembar sanadkii tegay labada kun labaiy ciyaaryahanka lagu magacaabo liam bailey iyo lucas digny ay goolasha ka dhaliyeen iyo ninka lagu magacaabo joco baramsey haddaba markiiaynu eegno marka caawa kulanka waa kulan xiiso badan tobabare tanhaag waxaa leeyahay haddii kulanka la garaaco gebi ahaanba waxaa macquula ah in la ceeriyo oo shaqada laga casilo marka konton kow jeer ay garaaceen dhammaan tartamadooda dil kooxda astonvilla ma united halka ma united astonvilla ay jecesha boqol iyo kow jeer ay garaaceen afartan iyo ama barbare la galay marka caawa ah, waynu arki doonaa marka haddii koox kubadda cagta manchester ay garaaci doonto stonvilla markaa stonvilla xilli ciyaareedkan kooxihii waaweynaa dhammaan way wada garaacday sporis sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal mancity marka waynu arki doona hadii manchester unitedna ay ku dari doonaan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo stonvilla dhanka sacuudiga carabiga ama sacuudi arabiya baroliga diin u eegdana caa waxaa la ciyaari doonaa markiina eegno todobaadka todobiy tobanaad ayaa la ciyaari doonaa horyaalka wadanka sacuudi arabiya haddaba kooxda ronaldo wato alnasr ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta al-itixaad caawa sagaalka markii la gaaro ama sagaalka habeennimo waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka itixaad ee ku ciyaarta waana garoonka lagu magacaabo king cabdullahi sport stadium marka waxay ku ciyaarayaan garoon weyn lixdan laba boqol afartan iyo ruux ayuu qaadaa waxaana la dhisay garoonkan labada kun afar milano galardow iyo weliba waxaa iswajihi doonaa ninka lagu magacaabo louis castaro oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta al nasar haddaba al nasar markii aanu eegno kulmadii ugu dambeysay oo ay ciyaareen ama shantii kulan ugu dambeysay horyaalka ay ciyaareen afar kulan ayay guul gaareen halka hal la garaacay soddon dhibcood ay leeyihiin halka marka waynu arki doonaa caawa haddii markaasi dabcan eh, waa afartan dhibcood ay leeyihiin todobaiy toban kulan xil ciyaareedkan way ciyaareen saddexiy toban kulan ayay badiyeen hal kulan ayaa la garaacay waa saddex kulan ayaa la garaacay hal kulan barbaray galeen marka ronaldo wuxuu ka horimaan doonaa kooxda kubadda cagta ah, itixaad lagu magacaabo marka kooxdan waa kooxdii sanadkii hore ku guuleysatay horyaalka wadanka sacuudi arabia sanadkanna waxay doonayaan in ay markaa meel fiican ka gaaraan inkastoo sanadkan ay ka jabantaha sideed iyo labaatan dhibcood ay leedahay haddaba kooxda kubadda cagta al-itixaad waxay haystaan ciyaaryahaan aadaeed u khatar badan marka itixaad waxaa markaa dabcan kulanka hogaamin doona ninka lagu magacaabo karim bizema waana kabtanka kooxda kubadda cagta eh, itixaad waa kooxda al-itixaad sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo ingolo kante ayaa kulankan diyaara sidoo kaleeto fabino ayaa kulankan ciyaari doona waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, romarinho isaguna kamid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan haddaba karim benzema iyo ronaldo ayaa iska hor imaan doona caawa benzema iyo ronaldo waayo qurux badan ayay kusoo qaateen koox kubadda cagta madrid caawana sacuudi arabiya isku qaban doonaan ronaldo xil ciyaareedkan aaniraade ninka lagu magacaabo karim benzema xil ciyaareedka labaiyo gool ayuu dheliyey afar gool ayuu caawiyey sagaal kulan uu ka horay uu ciyaaray ama u ciyaaray kooxda al itixaad marka ciyaaryaanka ugu khatarta badan itixaad waa karim zema halka ronaldo uu yahay ciyaaryahanka u khatarta badan kooxda kubadda cagta alnasar ronaldo wuxuu doonayaa inuu taariikh sameeyo oo uu sanadka labadakunsadeylabaatanka uu noqdo ciyaaryahanka ugoolasho badan haddaba konton kow gool ayuu haystaa sanadkan hadda si dhamaanaya labada kun iyo saddex iyo labaatanka christian ronaldo wuxuu doonayaa konton iyo saddex gool inuu markaa dhaliyo si uu noqdo ciyaaryahanka u goolasho badan sanadka labada kun haddaba ronaldo tan iyo markii kusoo biiray kooxda kubadda cagta al nasar waa ciyaaryahanka u goolasha badan horyaalka wadanka sacuudi arabia markaad eegtana kooxda kubadda cagta al nasar afartan kulan ayuu u ciyaaray dhammaan tartamadooda kooxda ee al nasar ninka lagu magacaabo ronaldo waxa uu dhaliyey afartan kow gool wuxuuna caawiyay saddex gool marka ciyaaryahankan inaba caadi maa xil ciyaareedkana kow labaatan gool ayuu siiyey saddex kulan uu u ciyaaray dhammaan tartamadooda kooxda kubadda cagta alnasar kow iyo gool goolna caawin ayuu siiyey marka ronaldo inaba caadimaha xataa horyaalka gooldhalintiisii markaad eegto lix iyo kulan uu u ciyaaray dhammaantarta waa dhanka horyaalka toddobiyo gool ayuu dhaliyay marka wuxuu doonayaa inuu ka faa-ideysto uu gool u dhaliyo marka markaad eegtana alnasar kulankii ugu dambeysay oo ay wada ciyaareen kooxda kubadda cagta al itixaad waxay ahayd sagaalkii maaj markaasina kooxda al itixaad ayaa garoonkooda ku garaacday kooxda kubadda cagta al nasar markii ugu dambeysana markaad eegto ay garoonkan ay soo booqanayeen kooxda ronaldo wato alnasar waa la garaacay oo itixaad ayaa hal gooli waxba markaad eegto dhammaan tartamada oo idil kooxdan itixaad ayaa ka guulal badan ama inta badan garaacday kooxda kubadda cagta alnasar sideed iyo jeer ayay garaacday kooxda al-itixaad kooxda alnasar kow iyo jeer barbaro halka shan jeerna ay garaaceen kooxda alnasar kooxda kubadda cagta itixaad marka kulanka waa kulan weyn waynu arki doonaa caawa haddii ronaldo uu shabaqa gaari doono dhegeystayaal guli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duuridacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddiinu egnana warka ugu waaweyn suuqa kaliibsiga waxaa maalmo yar inooga xigta furitaanka suuqa kaliibsiga ee januari kooxaha ayaa isku diyaarinaya inay xoojiyaan ama ay sameeyaan dhaqdhaqaaqa si ay u xoojiyaan kooxda qaybta dambe xilli ciyaareedkan kooxda fulham ayaa eh, dalban doonta lacagna lixdan milyan oo yuuro suuqa january si ay u iibiso eh, xidigeeda aadka u khatarta badan ee john ninka lagu magacaabo eh, joaw balhina waxaana la xiriirinayaa koox badan ee doondoonaya ciiryaankan bayer murij ayaa kamid ah kooxaa doondoonaysa oo markii horeba ay doonaysay inay gacanta ku dhigaan bilowga xilli ciyaareedkii hore sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal wargeyska lagu magacaabo football sadar wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta fulham lixdan milyan ay doonaysaa oo ma doonayso ciyaaryahankan afartan milyan iyo konton milyan ay kusoo fasaxaan balhinha isagu wuxuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee eh, fulham waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool iyo weliba bayer munij ay yihiin labada kooxoodba kuwa ugu cadcaad ee qaadan karaya ciyaaryahanka lagu magacaabo ee eh, jow balhinha dhanka kale tan haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa lala xiriirinaya wakiilka xidiga eventoney ka hor inta ayna dalban ama inta ay dalab ka gudbeen saxiixa suuqa january waxaa leeyahay wakiilka ayay doonayaan kadibna waxay doonayaan inay la hadlaan wararku marka waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta arsenaal mar waliba dooqa koowaad ayuu ahaan doonaa oo waxay doonayaan in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenaal ciyaaryahaankan tony ay ku xoojiyaan tony ciyaaryahanka lagu magacaabo waxaa wararku ay sheegayaan in laba kooxood uu doonayo midkooda ama kooxda kubadda cagta ee eh, arsenal sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo chelseana waxaa leeyahay wuu ku biiri karaya inkastoo kooxda kubadda cagta arsenal leeyahay wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta arsenal ay iminkanba ay diyaar u tahay in kooxda ay gacanta ku dhigaan ciyaaryahankan evan tony boqol milyan ayaa la saadalinaya laakiin gaanares ma doonayaan ciyaaryahankan efantoni boqol milyan ay ka bixiyaan dhanka kale kaleetana dhegeystayaal haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta marangeyska real madrid waxay doonaysaa in kooxda kubadda cagta lagu magacaabo b h ay xooga ay ku saaraan si ay ugu iibsadaan ciyaaryahanka lagu magacaabo kelin babe waryahan kooxda kubadda cagta b h kelin ayaa doonaya inuu ka tago kooxda inkastoo uu xur noqon doono dhammaadka xil ciyaareedkan wargeyska eh, ama mid ka mid a ah wargeysyada ugu waaweyn gudaha wadanka faransiiska waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta real madrid kalsooni weyn ay ku qabtaa in ciyaaryahaankan lagu magacaabo kelin mbabe ay gacanta ku dhigaan sidoo kaleetana ay muhiimad gaara ah siiyaan ciyaaryahaankan eh, maadaama kelin mbabe uu ka mid yahay ciyaaryahaanada ugu khatarta badan dunida waxaa la aaminsan yahay in waayadii ugu dambeysaba kooxda kubadda cagta real madrid ay doondoonaysa ciyaaryahaankan kelin mbabe kalin babe waa ciyaaryahaan aad aad u khatar badan isaga xataa waariyadiisa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta real madrid laakiin madaxweynaha kooxda kubadda cagta b h nasir al khaliif ayaa waxa uu shaaha ka qaaday in ciyaaryahaankan wax walba ku qaadato ay haysan doonaan ayna ilaashan doonaan laakiin ciyaaryahaankan waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta real madrid ereyadiisi ay tahay mar waliba inuu kuriyoodo ama inuu markaa ku hamiyo kubiirista kooxda kubadda cagta marangeysa dhanka kalena dhageystayaal haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta b h g ayaa heshiis waxay la gaartay xidiga bartilmaameed u ahaa kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahanka lagu magacaabo ee lucas beraldo waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan uu tijaabada caafimaadka uu dhammayn doono saacadaha soo socda wariyaha inta badan ka faalooda xarimaha ciyaaraha ninka lagu magacaabo fabrizio romano waxa uu shaac ka qaaday in kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo b h e ay imikan gacanta ku dhigtay ciyaaryahankan lucas berado la yidhaahdo waana ciyaaryahaan aadaad u khatar badan dhanka kalena dhegeystayaal haddaynu eegno xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta masiti ninka lagu magacaabo benaadi silva ayaa meesha ka saaray inuu kooxda ka tegi doono suuqa january wargeyska star oo inta badan falanqeeya ama inta badan ka hadla arrimaha ciyaaraha waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b h iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid ama barcelona uusan ku biiri doonin wuxuu leeyahay halkan waan ku qanacsanahay ayuu yidhi ninka lagu magacaabo benado silva wuxuuna sidoo kaleeta uu doonayaa in ciyaaryahankan haddii uu laba sano sii joogo ku biiro kooxaha sacuudiga oo halkaas mushaaraad fara uu ka qaato dhanka tan haddiinu eegnana xidiga weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta napoli factor osemen ayaa weli waxaa astaalinaya inuu ka tagi doono xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa ka mid ah kooxaa doondoonaya kooxda arsenal xataa way doondoonaysa xataa kooxda kubadda cagta b e g aada yad ayay u doondoonaysaa wargeyska ninty minute oo inta badan falanqeeya arimaha ciyaaraha wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta b h g e, ay ku bedelan doontaa ciyaaryahankan vector ee somhen lagu magacaabo waana ciyaaryahaan aad iyaad u khatar badan dhan kaleetan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta barcelona ayaa doonaysa inay si toosa ah ula wareegto xidiga ee lagu magacaabo jowow felix wargeyska gool wuxuu leeyahay joe falakis uu ku qanacsan yahay halkan wuxuuna shaaca ka qaaday in uu jecel yahay joogitaanka kooxda kubadda cagta barcelona wuxuu leeyahay ma doonayo inaan ku biiro ama inaan ku laabto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee atletica madrid atletico madrid waxay doonaysaa ciyaaryahaankan inay ku fasaxaan lacag dhan siddeetan milyan laakiin baarsha waxay doonaysaa in ciyaaryahaankan soddon milyan iyo afartan milyan ay kaga qaataan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletico madrid dhan kaleetan haddiinu eegna kooxda kubadda cagta bayad munij ayaa doonaysaa inay dalab boqol milyan ay ka gudbiso saxiixa xidiga ronaldo aruuqa suuqa janwari wargeeska lagu magacaabo ee eh, munda deportivo wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta bayad munij waxay diyaar u tahay in ciyaaryahaankan boqol milyan ay ka bixiyaan sidoo kaleetana ciiryaankan ma doonay inuu isaga ku biiro koox kubada cagta ee eh, lagu magacaabo eh, bayer munich laakiin barcelona maadaama dhaqaale dare ay haysato waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan ay diyaar u yihiin inay boqol milyan ay ka bixiyaan dhanka kaleetana haddiinu eegnana dhegeystayaal koox kubada cagta united ayaa doonaysa saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda sevilla ninka lagu magacaabo yuusuf alnazeri wargeysadeysan wuxuu leeyahay kooxda kubada cagta manchester united waxay diyaar u tahay in ciyaaryahankan lacagtaasi ay ka bixiyaan yuusuf naseir waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta sevilla kooxda kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan waryahanadooda xataa shan gool ma dhalin markaad eegto ninka lagu magacaabo rashford waxa weyaan waxaa la aaminsanyay inuusan xataa saddex goolan xil ciyaareedkan ganaajo sidoo kaleeto xil ciyaareedkan way ka jaban tahay anton marshal sidoo kale hojilan sidoo kale way ka jaban tahay dhan kaleetan haddaynu eegnana daafaca kooxda kubadda cagta united ninka lagu magacaabo rafael fareen ayaa ogolaaday inuu ku laabto kooxdiisii hore kooxda kubadda cagta real madrid suuqa januari kooxda kubadda cagta real madrid xidigo badan ayaa ka dhaawacan oo dhanka difaaca ugu ciyaara oo uu ka mid yahay ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo ee waa ciyaaryahaanka aad u khatarta badan maletawa oo ciyaaryahaankan waxaa la aaminsan yahay inta ka dhiman xil ciyaareedka maqnaan doono sidoo kaleeto david alaaba ayaa ka dhaawacan marka xataa kulankii ugu dambeeyey waxaa dhaawac oo ka tegay oo naajo oo orid kaar qaatay saddex kulan soo socda ma ciyaari doono marka barangiiska diyaar ay u tahay in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay difaac dhexe ay soo qaataan wararka kooxda kubadda cagta chelseana haddiinu eegnona kooxda kubadda cagta chelsea toddobaadkan waxay wahay toddobaad xun maadaama la garaacay kooxda kubadda cagta wolfis ayaa garaacday haddaba kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan labadakunsdexlabaatanka ee hadda sii dhammaanaya waxaa leeyahay sagaal iyo toban jeer ayaa la garaacay horyaalka bermeliga waana sanad aad iyo aad ay u liitaan kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan sidoo kaleeto xilli ciyaareedkan markii ay ciyaareen siddeed iyo toban kulan keliya waxay heleen dhibco gaariya labaiyo labaatan kulan taasi oo ka dhigan in tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea iyo brushia burgentino gebi ahaanba la ciirin doono haddii saddexda kulan soo socda la garaaco brushia burgentino wuxuu shaaca ka qaaday in kooxdiisa wax badan uu ka bedeli doono sidoo kaleetana eh, ciyaaryahaanada dhaawac haddii soo laabtaan uu rajeynayo waxaa la ammaanaya ciyaaryaanka lagu magacaabo christopher inkunku oo toddobaadkan guushii ugu horeysay dhaliyey waxaa la aaminsanyay in ciyaaryahankan uu ka fiicnaan doono ciyaaryahaanada waryahaanada ama ciyaaryahaanada sida hojalanci iyo kuwo kale oo xil ciyaareedka ku cusub horyaalka bermeliga haddaba marushi argentina waxaa la weydiiyey suuqa january hadii ay geli doonaan hadii kale laakiin wuxuu leeyahay diyaar aynu u nahay chelsea hadda waxay u baahan tahay ciiryahan qadaxa ah ka ciyaara oo inta badan kubad sameeya sidoo kaleed waxaa la saadaalinaya inay soo qaadan karayaan difaac maadaama diego silva wakhtigiisii hadda uu sii dhammaanayo oo uu hadda soddon iyo sagaal sano jiro guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duul idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaan kusoo Rolik Lanchas.